alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati albaqara waxaynu joognay aayadda boqol iyo sagaashan iyo shan waa laqbaynay macnaha aayadda wax ka midana waa sharaxnay waxaynu ku soo celinaynaa laqbadii labaad oo aynu ka akhrinayno jalaaleenka allah waxa uu yidhi wa anfiquu fii sabiili illahi walaa tulquu biaydiikum ila atahluka wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin wa anfiquu baxsada fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisaoo jihaadka ah wax u baxsadoo xoolo ku bixiya taacatihi sabiili illaahi wuxuu ku fasiray taacati illaah taacada ilaahay wax ku baxsada biljihaadi wagayri hadday jihaad tahay iyo hadday kheyrkee tahay mid walba marka nowcan maa waa cammimay oo infaaqa taacada lagu bixiyo ama jihaad ha lagu bixiyo ama wax kaleba ha lagu bixiyee ayuu aayadda ku caam yeelay oo fii sabiili illaahi bimacnaa fii sabiili taacatihi waddada taacadiisa ku bixiya oo jihaadkii kuma khaas aha markaa saa loo fasiro laakiin nusuusta marka la eego qur'aanka fii sabiili illaahi siday ugu timaado waxaa la yaqaanaa ghaaliban inay ugu timaaddo in jihaadka looga jeedo macnaha macruufkee nusuusta kale lagu yaqaano in lagu xambaaraana awlaysan oo aan markaa waxa weeye macne aan loo isticmaalin haalibka qur'aanka aan lagu fasirin marka infaaq jihaadka lagu bixinayo khaasatan aayadda in lagu amraayo ayaa markaa lagu xambaarayaa siday culamada qaarkood marka ay mareen wayna jirtaa culammada qaarkoodoo sidan arjaxay in laga tilmaamayo yacni markaa infaaqa khayr oo dhan lagu bixinaayo waana sida waxa weeye mufasiriinta qaarkood ay arjaxeen calaa kulli xaal waa weji jira oo maqbuula weji jira weeye walaa tulquu biaydiikum ila taaluka walaa tulquu ha ku tuurina biaydiikum gacmihiinna ay anfusikum nafihiinna ila tahlukati halaag ha ku ridina walmaa'u zaa'idatun ba'du waa ziyaado weeye waxaa loo jeedaa macno khaasa faa'iidayn mayso ee tawkiid bay faa'iidaynaysaa yacni markaa zaa'ide marka leeyahay lagama tilmaamayo macnoba faa'iidayn mayso lagama tilmaamaayo oo qur-aanka waxaan macno lahayni kuma jiraan ee waxaa laga tilmaamayaa macnaha ayaa markaa wuxuu u qaybsamaa macno khaas ah iyo macno caam ah macnaha khaaska ahi waa macnaha alfaadda loo isticmaalo gaarnimo loogu isticmaalo marka macnaha khaaska markaynay faa'iidaynayn ee macno caam tawkiid iyo adkayna ay faa'iideynayso ayaa la yidhahdaa waa zaa'ida la yidhaahdaa yacni zaa'ida la yidhahdaa mu'akidana waa laga cabbiraa silana waa laga cabbiraa laakiin marka masiida litawkiid in la yidhaahdo tawkiid lagu qaydo ama la yidhaahdo zaa'idatun istilaaxan wa mu'akidatun macnan siday culamada qaar ka cabbiraan baa fiican si aan macno faasida laysu moodsiinayn macnaba faa'iidaynayn marka gacmihii inna halaag ha ku ridina waxaa loo jeedaa nafihiina inna halaag ha ku ridina marka waa min baabi itlaaqi iljuzi wa lkulli juz baa markaa la itlaaqayaa la sheegayaa kulli baana loo jeeda waa nafahoo dhan marka ba'dan tacdiya loogama jeedo oo erayga alqaa waxay qaadataa mafcuul bay qaadataa fa alqaa muusa casaa bicasaahu lama odhan mafcuulkii toos baa loo siiyey marka maadaama mafcuulka toos ay u qaadato yacni mafcuulu bihigii baa ba'da la gashay marka waxa weeye macnihii khaaskee tacdiyada ahayd faa'iidayn mayso ee waxay faa'iidaynaysaa tawkiid hadalka lagu adkaynaayo gacmihiinna halaaga ugu ridina bilimsaaki qabsasho aa qabsataan cani nafaqati nafaqada aa ka qabataan oo ka haysataan fil jihaadi jihaadka aa ku bixinaysaan aw tarkihi ama tegista aad jihaadka ka tegaysaan oo bimacnaa aydaan jihaadkii ka gelayn iyadoo idinku tacayunay oo fardacayn idinku noqday liannahu yuqawi alcaduwa calaykum waayo tarkigaas ama markaa infaaqa layska daayo laga tago in jihaadkii wax lagu bixiyo ama markaa in laga qayb galaba layska daayaa waxay xoojinaysaa cadowga ayay idinku xoojinaysa oo cadowgii marka lala dagaalami waayo oo lala jihaadi waayo oo naf nafya maalba lagu bixin waayo way xoogaysanayaan marka dabeedna taasi waxay idiin sababaysaa inay markaa waxa weeye xoog idinku yeeshaan oo dabeed halkiina idinku soo weeraraan marka aayaddu inay caam tahay baa saxan oo macnaha marka uu ku fasiray mufasirku waa macnaha sababta xadiiska abi ayuub iyo xadiiska marka xudayfe iyo laga fahmaayo macnaha caynkaasa ayuu markaa ku fasiray laakiin inay ka caamsantaa saxan waayo asbaabu nusuulka ku soo arooray way badan yihiin waxaana ka mid a ah waxaweye asbaabu nusuulka ku soo arooray waxaan jihaadba ku saabsanayn sida xadiiska nucmaan ibnu bashiir aynu akhrinay kaana arajulu yudnibu danba fayaquulu laa yugfaru lii faanzala allah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waaxidi baa ku soo wariyey asbaab nusuulka tabraani baa kabiirkii awsadka ku soo wariyey haysamine wuxuu ihi rijaalka labada markaa kitaabba uu ku soo wariyey tabaraani rijaalkoodu waa rijaalu saxiix suyuudina waa saxiixiyey marka dee jihaadba kuma saabsanaa hadday tahay jihaadkii marka waxaa weeye laga qaybgalaayey qaybgalkiisii in laga tago iyo in marka waxaweye infaaqii iyo waxbixintii wax lagu bixinaya laga tago labada midna kuma saabsana asbaab nusuulkayna ka mid tahay horena waxaynu usoo sheegnay asbaab nusuulku inay tacadudi karaan waa asbaab mutacadida ay dhici karto aayad keliya in lagu soo dejiyo tanna waa noocaas marka calaa haada yacnii macnaha aayadda iyo xukunka ay sheegaysaa kuma gaar aha jihaadka iyo infaaqa toonna kuma gaar ahaa waa ka caamsan yahay wuxuu noqonayaa wax kastaoo nafta halaag loogu ridaayo hadday tahay jihaadka ka qaybgalkiisa laga tago iyadoo uu tacayunay oo farducayn noqday hadday tahay markaa infaaqa wax lagu bixinayo laga tago hadday tahay nafaqaadka kale waajibkaa ah in laga tago hadday tahay naxariista ilaah laga quusto layidhah dembi dhaafi maayo inta dembi lagu dhaco dabeedna markaa naxariista ilaah laga quusto kullu daalika ashyaada iyo khayrkoodba waa soo gudagelayaan qaacidaduna waxay tahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab lafdiga caamnimadiisa ayaa tixgelinta leh laakiin sababta gaarnimadeedu markaysaa tixgelinta ma leho iyada lama ictibaarinayo oo iyadoo sababtu gaar tahay ayaa lafdiga hadduu caam yahay cumuumka lagu xambaarayaa oo sababta iyo kayrkeedba ay soo wadagelayaan horena waa usoo sharaxnay wa axsinuu samafala binafaqati waxaa ku samafashaan infaaqa wax bixinaysaan nafaqada aad bixinaysaan wa hayriha iyo ashyaada kaleba yacni waxaweye ku samafala ina allaha allah yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala ayuu jecel yahay an yusiibhum waa ajar siinayaa ixsaanku wuxuu u qaybsamaa ixsaan fii cibaadati illaah iyo ixsaan fii mucaamalati alkhalqi in cibaadada ilaahay ixsaan lagu sameeyo iyo in mucaamalada khalqiga ixsaan lagu sameeyo waa laba nooc ixsaanka cibaadada ilaahay lagu samaynaayo waxaa ugu horeeya tawxiidkii ikhlaaska in allah la waxido yacni marka allah la rumeeyo oo iimaankii lala yimaado allah tawxiidkii loola yimaado ikhlaaskii lala yimaado camalka ilaahay loo saaf yeelo mar labaadkana allah waxaa lagu caabudayaa ay tahay wax nebiga lagala kulmay calayhi salaatu wasalaam ee bidac aynay ahayn bidac aynay ahayn bidac waa isaa weeye waa xumaato la falaayo weeye ee wanaajin wax la wanaajinayo bidcooyinku ma aha waayo camalka bidcada la aqbali maayo kamaalkiisuna wuxuu noqonayaa ixsaan fii cibaadati illaah an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu ku fasiray xadiiskii jibriil oo sidaa ku fasira nooc labaad baa jiro waa ixsaan fii mucaamalati alkhalqi khalqiga mucaamalada lala mucaamaloonaayo in lagu samafalo oo wanaagga loo sameeyo iyo biriga loo sameeyo iyo sadaqadda wax lagu sadaqadaysto infaaqa waxbixinta dhibta laga haysto wanaag loo falo yacni af iyo gacan mid walba yacni markaa taasaa waxay tahay ixsaan fii mucaamalati alkhalqi marka aayaddu caan bay ku tahay intaba intaba caan bay ku tahay allahna wuxuu inoo sheegay inuu jecel yahay muxsiniinta inuu jecel yahay waxaa ku sugan fii isbaatu sifati almaxabbati lilah sifada jacaylka in allah loo sugaayo ayaa ku sugan yacnii jacaylka ilaahayna waa jacayl aan la mid ahayn jacaylka makhluuqaadka kayfkiisa iyo qaabkiisana aynaan garanayn sida laynoogu sheegay baynu u rumaynaynaa sifaadka kale meesha la mariyaana la marinayaa oo waxaa la odhanayaa yacni xubbiga ilaahay yacni waa xubbi aan xubbiga makhluuqa la mid ahayn kayfkiisa iyo xaqiiqadiisana aynaan garanayn laakiin si u soo aroorin u rumaynaynaa yacni iyadoo markaa tashbiihna laga nafinaayo aan markaa waxa weeye lafdan wa macnana la sugaayo lafdigiisa iyo macnihiisa mid walba mufasirku wuxuu ku fasiray yusiibuhum wa ajar siiyaa taana wuxuu ugu fasirayaa sifada markaa maxabada ashaaciradu ma sugto sheikhuna waa ashcari sidaas aawadeed ayuu laasimkii ka dhalanayay ayuu markaa sheegay oo ah markaa waxa weeye isaabada iyo abaalmarinta marka ajarsiinta ah la ajarsiinayo laakiin saxdu waxay tahay in la sugo sifadana la sugo marka la yidhaahdo waxa weeye sifadii waa yacni markaa taxriifiseen oo waa beddesheen oo waa awisheen oo marka asalkii baa diideen waxay odhanayaan dee salafkaba waxaa laga hayaa wakhtiyada qaarkood inay laasimka ku fasireen sifada waxaa la odhanayaa farqaa u dhexeeya iyadoo mawdican aan markaa waxa weeye aanan arag salafka markaysagaa cid yacni isaabo ku fasirtay haddana waxa weeye meelaha qaarkood inay marka waxa waxaweye laasimka sheegeen waa jirtaa yacni marka bimar'a minna iyo inay yidhahdeen biacyunina ama bicayni walitusnac calaa cayni yacni bimar'a minni ama bixifdi kalaa'atii tacaabirta noocaasoo kale aynay ka cabbireen culamadii salafka qaarkood waa laga soo naqliyey laakiin farqi wuxuu u dhexeeyaa cidda asalka nafiiday oo diidday oo laasimka keliya ku fasirtay iyo cidda marka asalka aan nafiyin yacni labadu waa kala duwan yihiin cidda asalka nafiiday oo tidhi ilaahay yacni markaa waxa weeye indhamo lehe arag baa loo jeedaa ama ilaalin baa loo jeedaa waxay ku dhaceen taawiil baatil ay ku dhaceen waayo dee waxa weeye yacni marka caynkii ama acyunkii bay allah ka nafiyeen oo u diideen aslul aslulmacna ayay inkireen dabeedna laasimka keliya bay tilmaameen in looga jeedo laakiin cidda marka asalka aan nafiyin ee waxaweye laasimkuu sheegay iyaga taawiil baatila kuma dhicin waayo laasimku laasimu lxaqi xaqun xaqa waxaa ka laasimaa waa xaq marka waxaweye asalka macnaha iyo laasimka ka dhalanaya labadaba inay sugayeen ayaa markaa lagu xambaarayaa maadaama sifaadka asalkooda inay nafiyeen asalka macnahooda inay nafiyeen maadaama aan laga haynin salafka wale wakhtiyada qaarkood asalka macnaha ay sheegayeen ama ay odhanayeen macluum weeye macnuhu ay sidaa odhanayeen nusuustaana dawaahirtooda ilaahay laa'iqa wahe u habboon ay ku dareerinayeen oo ku socodsiinaayeen laakiin tashbiiha yacni marka ay ka nafyinayeen oo u diidayeen kaydkiiyo qaabkana ay ka gaabsanayeen siduu imaam maalik ba uu yidhi alistiwaa'u macluumun walkayfu majhuulun waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca istiwaa'u waa macluum oo waa la yaqaan macnihiisa yacni waa la garanayaa waalkayfu majhuulun xaqiiqadiisa oo kayfka ana waa laga jaahil yahay waliimaanu bihi waajibun in la rumeeyana waa waajib wasu'aalu canhu bidca in kayfka laysweydiiyaana waa bidco kayfka in laysweydiiyaana waa bidco saasaana markaa ariiqadaasaana la marinayaa sifaadka ilaahay oo dhan halkaasaa la marinayaa a'immadu waxay dhahen waa qaacido sifaadkao dhan saa lagu soo sida a'immada qaarkooda ay yidhaahdeen iyaguna a'immadii salafka ka mid a ah, annuzuulu macluumun waalkayfu majhuulun waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca ay markaa yidhaahdeen waxa weeye waa tii bay ka ishtiqaaqeen waxay markaa ku tilmaamayaan inay tahay qaacido sifaadka sidaa dariiqadaa la wada marina allah waxa uu yidhi wa atimmu alxaja waalcumrata lilaah wa atimmuu dhammaystira alxaja xajka dhammaystira waalcumrata iyo cumrada dhammaystira markaa xajka iyo cumrada gudagashaan kaamil yeeloo dhammaystira lilaahi ay liajli illaah allah dartii u dhammaystira oo u kaamil yeela yacni haddaad bilowdaan ha ka bixina waa inaad dhammaysaan fa in uxsirtum fama staysara min alhadi fa uxsirtum haddii markaa laydiin diido laydinka manciyo xajkii ama cumradii markaa xidhataan dabadeed ee ixraamataan haddii laydiin diido fama staysara min alhadi yacnii korkiinna waxa saaran ay facalaykum ma staysara min alhadi korkiinna waxa saaran wixii fududaado idiin sahlanaada oo minal hadyi hadyi ah yacni markaa xoolo xaramka lagu qalaya ah ama famastaysara wixii fududaadaa korkiinna saaran oo minal hadyi hadyi ah oo xoolihii la doonaayo xaramka in lagu qalo marka halkii ixsaarku idinku dhacay ee laydinku diiday inaad dhaaftaan bartaasaa ku qalaysaan oo ku gowracaysaan waa maxal alixsaar baa lagu gowracayaa walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla walaa taxliquu ha xiirina ru'uusakum madaxyadiinna ha xiirina xataa yabluqa ilaa uu gaadhaayo alhadyu hadyigu gaadhaayo maxillahu meesha ay xalaasha tahay in lagu qalo ilaa uu gaadhayo madaxyadiinna ha xiirina bimacnaa ha xalaaloobina faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk faman kaana ku kastoo ahaaday mariidan mid buka ahaaday aw bihi adan ama dhibi ay ku sugan tahay min ra'sihi xagga madaxiisa dhibaata ay kaga sugan tahay fafidyatun ay faxalaqa oo dabeedna xiiray timihii fa fidyatun ay fa calayhi korkiisa waxa saaran fidyatun furasha ayaa saaran arrinkaa ka furanaysa oo kafaaro u ah oo min siyaamin soon ah aw sadaqatin ama sadaqada ah masaakiinta iyo fuqarada la siinaayo aw nusukin ama gowrac ah faidaa amintum faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadi fa idaa amintum haddaa aamin noqotaan oo nabadgelyo heshaan oo khawfkii iyo cabsidii idinka baxdo faman tamataca bilcumrati ila alxaji faman tamataca ku kastoo yacni markaa raaxaysta bilcumrati cumro ku raaxaysta cumradii inuu dhammaystiro dabeedna markaa waxa weeye markuu cumrada dhammaystiro waxyaalihii maxduuraadka ka ahaa yacni ku intifaaco la yimaada labada ixraam dhexdooda ila alxaji ilaa xajka laga gaadhaayo kii marka waxaa weeye tamatuca faraaqi uu cumrada ka faaruqay ayuu tamatucay waa ashyaadii laga manciyoo loo diiday la yimi hadday tahay markaa ciddiyaha inuu iska guro hadday tahay udgoon ismariyo hadday tahay markaa dharkii inuu markaa xidho ku noqdo hadday tahay marka waxa weeye markaa galmo uu markaa haweenaydiisa u galmoodo iyo wax la mida ashyaada noocaasa yacni marka ayuu ku tamatucay markuu cumradii ka faaruqay ilaa xajka laga gaadhaayo wakhtiguu xajka ixraamanaya laga gaadhaayo fama staysara min alhadi ay fa calayhi korkiisa waxa saaran ma staysara waxa sahlanaadee fududaado oo min alhadyi hadyi ah hadiga waxaa la yidhahdaa xoolaha markaa xaramka la doonaayo in lagu qalo ayaa hadi la yidhaahdaa kuwaas ayaa hadi la yidhaahdaa waa xoolo xilliga laga keenay oo meesha marka aan xaramka ahayn ee ka baxsan xaramka xilliga ah baa laga soo kaxeeyey waxaana loo soo kaxeeyey si loogu qalo xaramka loogu qalo ayaa loo soo kaxeeyey oo sidaasaa loo soo waday faman lam yajid fa siyaamu halaathati ayaamin fi lxaj faman lam yajid ku kastaan helin hadyigaas oo neefuu xaramka ku qalo aan helin oo adhiya ama sac ama tulud aan helin neef geela ama neef lo ah oo ay toddoba qof ku wada qashaan aan helin neef adhiyoo gaarkiisa isagu uu qalo oo xaramka ku qalana aan helin fa siyaamu halaasati ayaamin fi lxaji ay fa calayhi korkiisa waxaa ku waajibay oo saaran siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood inuu soomo filxaji xajka gudihiisa inuu ku soomo ayaa saaran wa sabcatin toddoba ayaa saaran inuu soomo idaa rajactum markaa noqotaan oo aa markaa ku noqotaan beledkiinni ku noqotaan tilka taa la soo sheegay oo maalmaha la soomaya ah casharatun waa toban kaamilatun dhammaystiran saddex loo geeye toddoba waxay isku noqonayaan tobanbay isku noqonayaan dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri ilmasjid alxaraam daalika xukunkaas oo inuu markaa ku waajibaayo hadduu mutamatic yahay neef hadyi ku waajibaayo hadduu waayana tobankaa maalmood inuu soomaayi ku waajibayso beddelka markaa neefkii oo saddexna lagu soomaayo xajka gudihiisa toddobana marka beledkii loo noqdo iyo guryihiisii uu noqdo iyo gurigiisii uu noqdo uu soomaayo xukunka caynkaas ahi liman lam yakun ahluhu xaadiri ilmasjidi alxaraam wuxuu u sugnaaday liman lam yakun kaanuu ahayn ahluhu ehelkiisu reerkiisu xaadiri ilmasjidi masjidkii qaar jooga alxaraami xurmada lahaa masjidulxaraamka ciddii marka ehelkiisu aynay degganayn ayaa xukunkaasi u sugnaada laakiin ciddii xaramka deggan amaba xaramkii ka agdhow oo iskaga xisaabsan in xaramkii oo kale ay iska deggan yihiin dhowaanshahay u dhow yihiin daraaddeed iyaga markaa waxa weeye neef hadyi ma saara soonna ma saara hadday tamatucaan wattaquu allaha allah ka baqa waclamuu waxaa ogaataan ana allaha inuu allah shadiidulciqaabi ka ciqaabkiisu daran yahay inuu yahay ogaada aayaddani waxay ku saabsan tahay xajka iyo cumraday ku saabsan tahay ilaahayna wuxuu amrayaa xajka iyo cumrada in la dhammaystiro ayuu amrayaa waxaana aayadda looga jeedaa sida saxiixa ah dhammaystirka xajka iyo cumrada la dhammaystiraayo in la amraayo haddii la gudagalo sida mufasirku ku fasiraayo ah markaa in la yidhi guta marka xajka iyo cumrada guta adduuhuma bixuquuqihima qowlka noocaasi marka waa laga qawisan yahay oo maaha marka ibtidaa'an marka xajka iyo cumrada la kaalayo oo guta oo xaj iyo cumro sameeya in laga tilmaamaayo waayo aayaddani yacni xajka iyo cumrada laguma waajibinayn in badana culammada ka midna waxay qabaanba inaan cumradu waajib ahayn sunno tahay waxay ka mid tahay cumradu masaa'isha ay isku khilaafsan yihiin madaahibta afarta ahi ma waajibba ma sunna iyadoo sida qawiga tahay inay cumradu waajibo tahay ay sidaasi qawisanta oo xoog badan tahay aayaddanna waxay ka mid tahay aayadahay culamada qaar u daliishadeen xajka in la farar yeelay sannada lixaad oo culammada shaaficiyada ama bacdi shaaficiyada ka midii ah waxay u deliishadeen xajka waxaa la faral yeelay asana saadisaa la faral yeelay aayaddan baana lagu faral yeelay aayaddan ayaana lagu faral yeelay camal xudaybiya inay soo degtay siday culammada qaarkood ay sheegeen oo markii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa loo diiday inay xaramka galaan oo cumraystaan ayay aayaddu markaa ku soo degtay saas aawadeed baa xukunkii ixsaarka lagu caddaynay fain uxsirtum fama staysara min alhadi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla yacni xukunkaas saasaa loogu caddaynay haddaba culammadu waxay u badan yihiin xajka inaan la faral yeelin sannaddii lixaad ee xajka la faral yeelay sannaddii sagaalaad bacdina waxaabay yidhaaheen sannaddii tobnaad baa la faral yeelay marka aayaddanna waxay ahayd amrun bilitmaami laa amrun biladaa'i amar marka la amraayo in xajka iyo cumrada la dhammaystiro bacda shuruuci marka la gudagalo dabadeed in la taam yeelo la dhammaystiro amar la amraayay ahayd laa amrun marka biladaa'i gudasho xajka iyo cumrada marka hore la gudanaayo la bilaabaayo in la amraayay ma aha ee laga tilmaamayaa wa aatimu alxaja waalcumrata lilah ay bacda shuruucikum yacni markaa waxabay markaa gudagashaan fi lxaji aw fi lcumra markaa gudagashaan dabadeed dhammaystira oo ma gooyn kartaan oo kama tegi kartaan waxay ka mid tahay markaa xajka iyo cumradu ashyaada gudagalka ku waajiba hadduu qofku hore u xajiyo xajatulislaam hore u gutay horena u cumraystay yani walow markaa yani markaa marar e, dhowraba markaa haba xajiyo ama ha cumrayste oo uu dabeed ama cumro soo xidho xidhashada uu soo xidhee soo ixraamtu ku waajibayaa oo dhow qaci kuma samayn karo qadci kuma samayn karo culammada jumhuurku waxay qabaan sunnuhu gudagalka kuma waajibo madhabka xanafiyada la yidhahdaa wuxuu qabaa sunno kasta haddii la gudagalo waajib waxa ay la dhammaystiro iminka sunnaad markaa istiri tuko waad gudagashay waxay madhabulxanafiya qabaan madhabta xanafiyadu inaad dhammaystirtaa inay waajib kugu tahay oo iskama goyn kartid waad ku dabaabaysaa haddaad goysa bay yidhaahdeen hadda ma aragtaa sidaana waxay ka dhigeen sunno kastaa xukunkiisu inuu sidaa yahay yalzamu bishuruuc laakiin jumhuurka culammadu waxay qabaan laba shay baa sunnahoodu gudagalka ku waajibaa labadaa shay waa maxay waa alxaju waalcumra xajka iyo cumradu gudagalkay ku waajibaan laakiin sunne labadaa ka soo hadhay gudagalka kuma waajibo waana sida marka waxaa weeye madhabka shaaficiyada iyo madhabka xanaabiladuba ay qabaan madhabta maalikiyaduna waxay leeyihiin sunanka badankoodu gudagalka kuma waajibaan waa la ysla oggol yahay in labadani ay ku waajibayaan gudagalka yacnii afarta madhabood waa isku waafaqsan yihiin xajka iyo cumradu gudagalka inay ku waajibayaan waa la ysla oggolyahay laakiin shay kaleoo sunnihii gudagalka ma ku waajibaya maalikiyadaa yidhi shan oo kale ayaa iyaguna ku waajibaya gudagalka oo uu ka mid yahay salaadda oo uu ka mid yahay tawaafka oo uu ka mid yahay ictikaafka oo uu ka mid yahay yacni xidhashada markaa lagu xidho marka waxaweye imaam lagu xidho yacni markaa iqtidaagaas waa marka isagana saas si la-eg bay markaa yidhaahdeen calaa kulli xaal yacni markaa waxay gaadhsiiyeen toddoba umuurood bay gaadhsiiyeen toddoba umuurood ayay markaa gaadhsiiyeen inaan sunanka kale ku waajibayn gudagalka walow soomba ha noqdaan ama salaadba ha noqdaane waa sidii asalka ahaa daliil waajibinayana lama hayo daliil waajibinayana lama hayo waxaana soo arooray nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam asaa'imu almutatawicu amiiru nafsihi fain shaaa saama wa in shaaa aftar ka soomaaye sunnanimo u soomayaa amiiru nafsihi naftiisa isagaa xukumoo amiir u ah in shaaa saama hadduu doono waa soomayaa bimacnaa istamara saa'iman wuxuu daa'imayaa yacni soonku sii daa'imayaa si kusii soconaya wa inshaa aftar hadduu doonana waa afuraya xadiiskana ahlucilmiga qaarkood waa quweeyeen sunanka qaarkoodna waa soo wariyeen axaadiista qaarkoodna waa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu waxa weeye markaa isagoo sooman inuu yidhi wax ma haysaa dabeedna markaa waxa weeye markii caaisha uu ku yidhi wax ma haysaa ay tidhi waxaasaan hayaa shay cuntaa ayuu idhi markaa waxa weeye markaa nebigu cunay o deedna u asbaxtu saa'ima waxaan waa bariistay aniga oo sooman marka waxa weeye soonka yani kuma waajibayo gudagalka wakadaa sunanka kalena asalku waa inaynu ku waajibayn dan waajibinayna lama hayo qolya xanafiyadu waxay u cuskadeen walaa tubtiluu acmaalakum camalladiinna ha burinina laakiin camalladiinna ha burinina ma waxaa looga jeedaa sunnaha ka bixina ama markaysa markaa miyaa looga jeedaa goynta markaa la goynaayo sunnihii oo laga baxaayo laguma xambaarayo macnaha noocaasa daliilna looma hayo in lagu xambaaro macnaha camalladiinna ha burina waxaa laga tilmaamayaa riddo iyo gaalnimo ha ku burinina ama ikhlaas la'aan arriya alla timaadana ha ku burinina ama sadaqaadkiinna inaa ku manno sheegatan ha ku burinina waa yahay allah wuxuu sheegay haddii laydiin diido laydinka manciyo inaad dhammaystirtaan xajkii ama cumradii waxaa idin saaran yacnii inaa neef gowracdaan baa idin saaran fama famastaysara min alhadi neef adhiga inaad gowracdaan ama neef geela ama lo lo'a aad toddoba ku wada qalataan oo toddoba qof ayuu markaa hadyigii kaga fillaanayaa haddii markaa ay wada qashaan laakiin neefka adhiga ahi hadyi wuxuu u noqonayaa qof keliya mawdica ixsaarku ku dhacay ee laydinku diiday ayaana markaa ku gowracaysaan waana sida nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam baa caamulxudaybiya sannadii xudaybiya isaga iyo kun iyo afar boqol saxaabadiisa ka mida ayaa soo cumraystay cumro soo xidhay soo ixraamtay gaaladii qureysheedna wax heshiisoo ka dhaxeeyey ma jirin iyadoo dagaallo badani dhaceen waxay ku war heleen muxamed iyo asxaabtiisii iyagoo hubaysan bay soo gelayaan oo cumro doonaya dabeedna waxay yidhaahdeen mar haddii wax heshiisa oo ina dhex maray ayna jirin dagaalladii adkaana ayna dhex mareen maanta haddaynu u oggolaanno iska dayno ay cimraystaan waxaa la odhanayaa way ka baqeen ayaa la odhanayaa ceeb baa inoogu sugan wax kasta hadday dhacayaan ma soo gelayaan dagaal baanu ka xignaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau ihi khudo kasta oo beydka xurmadiisa ay ku weynaynayaan oo ila yimaadaan waan ka aqbalay heshiiskii bay la yimaadeen markii dambe heshiiskii buu nebigu ka aqbalay heshiiskaasna qodobadiisa waxaa ka mid ahaa inay sannadkan noqdaan oo sannadka dambe xilligan xilligiisa ay soo cumraystaan iyagoo hubkooda sitaa yacnii hubkuna galka ugu jiro aanu galka ka baxsanayn saddex maalmoodna ay joogaan maka ay joogaan qodobo saasi ay ka mid tahayba ay ku heshiiyeen nebiguna heshiiskii waa la qaatay kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in hadyigana la gowraco timahana la xirto markuu sidaas amray saxaabadii hore arrinkii uguma dhaqaaqin aad buu ugu adka arrinkaas hore ugumay dhaqaaqin qofnaba hadyigii ma gowricin waxaanay eeganayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dee isaguba la mid buu ahaaye maadaama aanu isaguba gowricin timihiina xiidhin waxays yidhaahdeen inaa u degdegtaan laazim ah markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummu salama zawjadiisii ummu salama la odhan jiray oo la socotay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku noqday dabeedna wuxuu u sheegay sidaa inuu dadkii amray ruux ku dhaqaaqayna aanu jirin ummu salama waxay ahayd gabadh caqli badan waxay nebiga kula talisay waxay tidhi waxaad samaysaa adigu hadigaaga gowrac cidna u yeedho ii xiirdheh haddaad sidaas samayso way wada samaynayaan bay tidhi nebigu sidii buu sameeyey calayhi salaatu wasalaam isagoo hadigiisii buu qabtay waa gowracay ninna wuxuu yidhi kaala ii xiir mar alla markuu nebigu sidaas sameeyey bay iyaguna ku qamaameen oo mid weliba hadyigiisii inuu hor ka bireeyo uu markaa doonay yacni iyagoo markaa waxaway murugaysan oo ay marka waxawaye markay xiiranayaan xataa ku sigteen markaa dee inay isjarjaraan hammiga ku sugnaa daraaddeed yacnii halkaasaa lagu xalaaloobay halkii baana dee laga noqday marka fa in uxsirtum fama staysara min alhadyi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillah waxaa laga qaadanayaa hadyiga gowraca la gowracaayo iyo xiirista timaha la xiiraayo in hadyiga gowriciisu horeeyo ayaa laga qaadanayaa mawdican waayo allah wuxuu yidhi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillah madaxyadiinna ha xiirina ilaa hadyigu gaadhaayo meesha ay xalaasha noqonayso in lagu gowraco uu gaadhaayo yacni markaa ha xiirina yacni markaa timaha madaxiinna ha xiirina marka gowraca haddii inuu ka horeeyo ayaa markaa laga qaadanaya marka ixsaarkuma wuxuu ku dhacaa cadow hadduu diido keliya mise wax kalena waa soo gelayaan yacni khilaaf baa ku jira ixsaarku ma cadowga keliya ku dhacayaa mise waxaweye ama cadow ha noqoto ama markaa wax kale ha noqotee oo ama xanuun ha u diido ama cadow ha u diido wixii u diidaaba waa soo gelayaan miyaa mise waxay ku gaartay haddii cadow u diido keliya madhabu shaaficiya waxay qabtaa marka waxay ku gaar tahay haddii cadow u diido suuradanna waxay ku saabsanayd marka cadowga u diidaya ku saabsanayd qariinana waxay ka dhigeen fa idaa amintum oo aayadda dhexdeeda waata ku sugan haddaa aamin noqotaan marka ixsaarkan inuu khawf ahaa ayaa markaysagaa ka muuqatay yidhahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen xasrigu waa ka ballaadhan yahay cadowga marka ixsaarku ha ku dhaco marka ama cadow ha ku dhaco ama xanuun ha ku dhaco ama wax kale ha ku dhacee ixsaar kasta waa soo gelayaa fa in uxsirtum ayaa marka uu soo gelayaa xukunkanna waa ka imanaya xukunkanna waa ka imanaya ayay markaa yidhaahdeen waa yahay wuxuu kaloo ilaahay inuu u sheegaya aayadda ruuxii xanuunsanaayey oo u baahday inuu timaha xiiro amaba timaha dulin u galay oo dabeedna markaa xaaja ay keensatay inuu timaha xiiro ay keensatay oo dabeedna sidaa ku xiiray inuu fidyo la imanayo fidyadaasina waxay noqonaysaa miduu u door leeyahay fa fidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk yaa kafaarada uu la imanayaa ama soom buu noqonayaa ama sadaqad buu noqonayaa ama wuxuu noqonayaa gowrac markaysagaa neef uu qalo ayuu markaa noqonaya qaybtani waxay ku soo degtay ninkii markaa saxaabiga ahaa ee kacb ibnu cujra la odhan jiray wuxuu idhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa arkay walqamlu yatanaasaru calaa wajhi iyadoo injirtu ay wejigayga sidaa ugu soo daadanayso intay fara ka qabto yacnii injirta markaa timahayga ku sugani iyadoo fara badan bay waxay ku soo daadanaysaa wejigayga markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ayu'diika hawaamu ra'sik ma ku dhibayaa dulinka madaxaagu ma ku dhibaya markaasuu yidhi haa riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegaysaa maa kuntu araa ana aljahda balaqa bika haada wuxuu yidhi markaa yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni xanuunka ninka ku sugan ee injirta sida ay u cunayso ayuu markaa waxa weeye markaa la yaabay dabeedna markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma helaysaa neef adhiya oo aada qasho wuxuu yidhi maya wuxuu idhi saddex arrin mid samee sum alaasata ayaam aw atcim sittata masaakiin likulli miskiinin nisfu saacin min alطacaam waxliq ra'sak wuxu saddex arrin mid yeelo ama saddex maalmood soon ama lix miskiin quudi miskiin kasta aad siinayso saac barkii aad siinayso yacnii kiilo iyo in aad siinayso ama kiilo iyo rubuc naxwa haada waxliq ra'saka madaxaagana xiir riwaayadka qaarkood waxay sheegaysaa saddexda arrin uu nebigu dooransiiyey oo yidhi ama neef qal ama saddex maalmood soon ama lix miskiin quudi madaxaagana xiir marka kacbi ibnu cujra wuxuu yidhi fa nasalat fiya khaasatan wa hiya lakum caamma aayaddan ama qeybta aayaddan ka midi anigay gaarnimo iigu soo degtay idinkana caam bay idin tahay buuri caam ayay idin tahay buu xadiiskaana waxaa soo wariyey saxiixa ayuu ku sugan yahay bukhaariya muslim buu ku yimi riwaayadan markaa lafdigeeda akhrinay waxay tilmaa markaysa marka waxay ku sugantahay bukhaariga fa nasalat fiihi khaasatan wa hiya lakum caama marka waxaa laga qaadanayaa ruuxii ay dani keensato inuu markaa maxduuraadkii wax ka mida ku dhaco oo cudri arrinkaa u sameeya inuu isagana xukunkiisu sida noqona oo suwarka kalena waa la haleeshiinaya suwarka kalena waa la haleeshiinaya culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen xataa haddaanu cudurdaar aanu lahayn ee uu camdan u sameeyana waa la xukum inkastoo culamada qaar ay ka duwaanoo leeyihiin hadduu markaa camdan u sameeyo yacni biduuni cudrin yacni markaas si badrheeda cudurdaar la-aan hadduu u sameeyo culammada qaar waxay leeyihiin kan lama xukum noqonaayo ee wuxuu noqonayaa ilaaba ilaa dhiig baa ku tacayunay culamada qaar baa sidaa maray madaahibta qaar laakiin shaaficiyadu waxay leeyihin waa la xukum hadduu markaa biduuni cudrin xataa u sameeyo haddaynay itilaaf iyo wax la mida aynay ahayn itilaaf hadday tahay iyadu waa ka duwanta waayahay wuxuu kaloo allah inoo sheegay ciddii haddaba aamin noqota oo ixsaar ka aamin noqota oo aan xajkii ama cumradii inay dhammaystiraan laga mancin oo loo diidin hadduu tamatuc la yimaado nusuga nooca tamatuca la yimaado tamatucu waa maxay cumruu hormarinayaa bilihii xajka gudahooda ayuu cumraysanayaa bilaa xajka waynu arki doonnaaye waa shawaal iyo dulqacda iyo tobanka habeenee ugu horreeya dulxija ee ashhurulxaj la yidhaahdaa aayadda soo socotaynu ku arki doonnaa alxaju ashhurun macluumaat marka bilihii xajka gudahooda inuu cumraysto dabeedna ka xalaaloobo intaanu xajka la iman ayuu bilihii xajka gudahooda cumraysanayaa dabeedna ka xalaaloobaya waxyaalihii maxduuraadka ka noqday buu la imanayaa oo ku raaxaysanayaa kadib buu markaa dib u ixraaman doonaa xajkii oo dib u xidhan doonaa yowmu tarwiya ama maalinta sideedaad oo kale ayuu xidhanaya marka noocaasa waxaa tamatu tamatuc baa la yidhahda waxaana loo shartiyaa inaanu markaa waxaweeye noqonoo beledkiisii ku noqon marka waxaweeye cumraysto oo safar labaad aanu xajka u soo gelin ee hadduu intuu cumraysto dabeedna beledkiisii ku laabto aafaaqina yahay e, mawaaqiiddiiba dhaafo beledkiisii ku noqdo safar labaad haddana u soo galo tamatuci waa bure bay yidhaahdeen ifraad buu ka dhigan yihi ifraad inuu markaa xaj keliya la yimid ayuu ka dhigan yaho cumraduna gaarkeeda tahay yacni xajkuna yacni markaa uu gaarkiisa yaho ifraad marka uu yahay noocaasuu noqonaya weliba marka waa inay isku qof u dhacaysaa cumrada iyo xajku ee eh, hadduu markaa waxa weeye yacni qofna ka cumraysto yacni qofna ka xajiyo xaalka noocaasa ma noqonayso yacni tamatuc noqon mayso yacni wuxuu la imanayaa xaj iyo cumro ayuu midna naftiisa ka samaynayaa ama qof kaleba ka samaynayaa ta kalena qof kaluu ka samaynayaa hadduu doono mid ahaan buu naftiisa ka samaynayaa midna waalidkiibuu markaa waalidkiibuu ka cumraystay naftiisana waa ka xajiyey laba shaqsi mar hadday kala noqotay waa inay isku shaksi keliya u dhacaynin xajka iyo cumradu ma noqonayso tamatuc noqon mayso siyaalaha loo xajiyo saddex nooc weeye waa saddex qaab mid waxaa la yidhaahdaa tamatuc midna waxaa la yidhaahdaa qiraan midna waxaa la yidhaahdaa ifraad saddexdaa nusuk baa jira alansaaku halaasa waa saddex nusuk nooc ifraad baa la yidhaahdaayo xaj keliyuu la imanayaa xaj keliyaanu ixraamanaya oo xidhanaya labayk allaahumma bixajin ama labayka xajatan ayuu odhanayaa xaj keliyuu xidhanayaa hadhowna xajkiibuu samaynaya ifraad baa la yidhaahdaa xajkiibuu keliyeeyey cumro kuma ladhin kamana horraysiin kumana ladhin nooca ifraad baa la yidhahdaa nooc labaadna waxaa la yidhaha qiraan baa la yidhaahdaayoo xajka iyo cumradu isku lamaanaynaya qiraanku waa isku lamaanayn isku mar buu ixraamanayaa markaasuu odhanaya labayk allaahumma bixajin wa cumra ama labayka xajatan wa cumra yacni ilaahayow xaj cumraan kugu ajiibay wada socda isku ladhan qiraan baa la yidhaahdaayo waa xajkiiyo cumradiibaa isku lammaan isku mar buu xidhanayaa acmaashoodiina la imanayo waayah kaana qiraan baa la yidhahdaa nooc saddexaad tamatuc baa la yidhaahdaa marba mid buu xidhanayaa laakiin wuxuu hormarinayaa cumrada ayuu hormarinaya cumradaas wuxuu odhanayaa labayka allaahumma bicumratin ama labayka cumratan ayuu odhanayaa cumro keliyuu xidhay bilihii xajka gudahooda ayuu xajkii ka hor intaanu xajka samayn cumrada uu xidhanayaa uu ixraamanayaa acmaashii cumradana la imanayaa samaynaya markuu dhammaystiro acmaashii cumrada ayuu deed ka xalaaloobaya dharkiisiibuu ku noqonayaa udgoonkiibuu ismarinayaa yacni waxyaalihii loo diiday baa u bannaanaanaya ixraamka lagaga manciyey ee sidooda mamnuuca aan u ahayn hadday galmo uu markaysaga xaaskiisa u galmoodo tahay yacni markaa hadday tahay udgoonu ismariyo hadday tahay dhar yacni marka u xidho u gashado oo markaysa loo fasilay jidhka yacni markaa qadarkiisa in la dhex galo loo fasilay ayuu markaa xidhanayaa yani waxyaalihii loo diidu markaa saa ula imanay waa ka aayadda laynoogu sheegaayo faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadi cumradaas faraaqa uu ka faaruqay wuxuu ku tamatucayaa waxyaalihii maxduuraadka ahaa ilaa xajka laga gaadhaayo xajka dabeed wuxuu xidhanayaa maalinta sideedaad oo kale uu xidhanaya maalinta sideedaad oo kale ayuu markaa xidhanaya yowmu tarwiya oo dib ixraamkii ugu noqonayo wakhtiyada qaarna in laga hormariyo dee waaba dhacdaa oo maalinta sideedaad laga hormariyo yacni waynu arki doonnaayo culammadu waxay isku khilaafsan yihiin waxa weeye soonka markaysaga cidda la imanaysaa ma isagoo yacni sooman buu markaysaga inuu la yimaadaa ay laasim tahay soonka markaa beddelka hadyiga ka ah markuu hadyiga waayo kii mutamatica ahaa mise waxa weeye xilligan eh, labada exraam udhexeeya ku filan walow yaanu eh, markaa xajkaba ficlan ugu jirin taa waa arki waa yahay markaa dabeed marka uu xajka dib u xiraamto dib u xidho maalinta yowmu tarwiya ama maalinta sideedaad oo kale uu dib u xidho yacni xajkiina markaasuu yacni markaa la imanayo marka yowmu naxriga ama ayaamaha tashriiqa ka dambeeya waa inuu markaa neefkii qalaa tamatuca ka qiraanka laftiisana neefku waa ku waajibaya neefku yacni wuu ku waajibaya marka yowmu naxri maalin ka horaysana lama qali karo maalmaha ka dambeeya ayaamu tashriiqana waa la qali karaa waa loo dibdhigi karaa laakiin waxaa afdaloo fadli badan yowmu naxriga in la qalo baa fadli badan yacni markaa yowmu naxriga in la qalo maalinta ciidul adxaha maalintaa in la qalo ayaa markaa fadli badan ha yeeshee waa ku ansaxaysaa maalmaha ayaamu tashriiqa haddii loo dibdhigo saddexda maalmood ee koob iyo tobanka labiyo tobanka iyo saddex-iyo tobanka ee dulxija haddii loo dibdhigana waa bannaanto waa jaa-is laakiin waa mafduulo waa laga fadli badan yahay waa yahay marka saddexdaa nusub baa jira saddexdaa nusub marba qiraanka iyo tamatuca labadaba tamatuc lagu iطlaaqaa oo qiraanka laftiisa la yidhaahdaa waa tamatuc bilmacna alcaam cidda tafsiir ibnu kasiir haysata waa arkaysaa inuu markaa qoraayo odhanaayo qiraanku tamatuca waa soo galaa oo tamatuc bilmacna alkhaas iyo tamatuc bilmacna alcaam baa jira tamatuc bilmacna alkhaas waa kaynu sharaxnay tamatuc bilmacna alcaamna qiraanku waa ka mid oo waxaa tamatucu kaga jiraa qiraankana maadaama safar keliya uu ku wada gudanaayo hal mar keliya laba nusuq oo kala duwan dee nooca raaxaysiga ah iyo intifaaca ah ayaa ku sugan oo dee wakhtiga markaa u koobmaayo halkuu laba safar u soo geli lahaa marka sidaasaa waxa weeye nooc tamatuci ugu jira saas aawadeed baa axaadiista soo aroortee sheegaysaa qarana rasuul sala allahu aleyh wasalam iyo tamataca rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam culamada qaarkood ay jamciyeen oo yidhaahdeen isma diidana axaadiista tamataca ku soo aroortay waxaa loo jeedaa tamatuc bilmacna alcaam baa looga jeedaa axaadiista qiraankana waxaa looga jeedaa nooca nusugiisu inuu ahaa yacni qiraanka oo labada mar wada ixraamtay saasaa lagu xambaaray sidaas ayaa lagu xambaaray inkastay ishkaal gelinayso afraada riwaayadka ku soo arooray oo nooca nebigu calayhi salaatu wasalaam nusugiisu ahaabaa aad la ysugu khilaafay xajatulwadaac noocee buu nebigu xidhay ma ifraad buu ahaa ma qiraan buu ahaa ma tamatac buu ahaa mid walba riwaayo lagu soo wariyey waa jirtaa laakiin aksarka saxaabadu waxay markaa tilmaameen inuu waxa weeye ama qiraan ahaa ma tamatuc ahaa riwaayaadkoodu saasay u badnayd riwaayada ku soo aroortay ee afrada ku soo aroortay ifraad buu la yimi waa yar tahay yacni markaa ta noocaasi waa yar tahay waxayna culamada qaar ku xambaareen inaanu markaa maqlin yacni cumro inuu ku daray dabeedna uu mooday saxaabiga sidaa soo wariyey inuu markaa ifraad keliya oo eh, xidhanaayo in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xidhay sidaa ibnu kasiirku uu tilmaamayo tamatuca in qiraankuna soo gudagelaayo labadaba uu shamlinaayo bilmacna alcaam marka laga eegaayo ayaa alcallaamatu alcalaamatu ibnulqayimna kitaabkiisa zaad lmacaad aada ugu nuxnuxsaday oo zaadulmacaadka wuxuu tilmaamay yacni markaa labaduba in tamatuc markaa saa u soo gelayaan saas aawadeed baa markaa labadaba ugu waajibayaa dhiiggu ugu waajibayaa yacni dhiiggaa ku waajibayaana jumhuurka culammadu waxay yidhahaan waa damu shukraan laa damu jubraan waa dhiig markaa shukri naq looga jeedee dhiig kabis looga jeedo ma aha shaaficiyadu waxay yidhahaan waa markaysaa waa damu jabrin weeye bay yidhaahdeen ama damu jubraan weeye saas aawadeed markaysagaa tamatucu waa anqas bay yidhahdeen ifraadkaa fadli badan bay yidhahdeen saas aawadeed qofku waxba ka cuni maayo bay yidhahdeen markaysaga waxaan yani noocaas yacni neefka marka waxaa tamatuca ama neefka qiraanka maadaama markaysa markaa dhiig wax lagu kabayo yahay waxba ka cuni maayo ayaa marka ay yidhaahdeen laakiin calaa kulli xaal waxa saxan in marka waxaweye damu jibraan aanu ahayn oo dhiig wax lagu kabay aanu ahayn waayo wa shay maxduura uu la yimi ma jiro shay nusugo uu ka tegay ma jiro maadaama markaysagaa waajib aanu ka tegin xaaraanna aanu ku dhicin in la yidhaahdo markaa dhiiggani waa kabis dee waarid ma ah waarid ma ah laakiin waa damu shukraan damu shukraan muxuu u yahay damu shukraan wuxuu u yahay safar keliya ayuu laba nusu ku wada gudanayaa maadaama markaa ilaahay u fudaydiyey inuu safar keliya laba nusug yacni ku wada guto oo xajiyo cumraba kula yimaado ama ha isku lamaaneeyo ama cumrada ha hormariyee waxay markaa noqonaysaa dee nicmo weyn inay u xasishay nicmo weyn zaman yar inay ugu xasishay sidaas aawadeed buu markaa u yahay damu shukraan waa dhiig ilaahay loogu shukri naqaayo marka waxna waa ka cunayaa yacni marka kabisna ma aha kabisna ma aha sida markaa saxiixa kollayba nebigu markaa ifraad ma ahayn tamatucna ma ahayn bilmacna alkhaas ee wuxuu ahaa qiraan baa nooca nusugiisu ahaa in waxaweye tamatuc aanu ahaynna waxaa caddaynaya dee nebigu ixraamkiibuu ku sugnaa ilaa uu xajkii marka waxa weeyaan yacni la imanayo acmaashii xajka wax badan oo ka mida samaynaayey yowmunaxr ilaa laga gaadhaayey ixraamkiibuu sidii ugu taagnaayo ugu sugnaa hadduu tamatuc ahaan lahaana dee ixraam kuma taagnaadeen ilaa maalinta marka waxaa tobnaad yacni kuma taagnaadeen marka tamatuc bilmacna alkhaas ma ahayn tamataca marka la bilmacna alcaam baa laga tilmaamaya waa qiraankii midaan diidayn weeye axaadiista riwaayaadka badan ee qiraanka ku soo arooray waxay caddaynayaan nooca hadyigiisu inuu ahaa qiraan inuu ahaa oo xajka iyo cumrada isku lamaaneeyey yacni sidaa inuu ahaa waana sida marka waxay riwaayaadku u badan yihiin yacni markaa weeye saas aawadeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu hadyi markaysa marka wa qalayey oo hadyi markaysa marka uu la imanayay hadyiga uu qalayeyna dee waxa weeye kii waajibkaana waa ku jiray iyadoo uu nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni waxaweye mid sunno oo badanba uu la imanaayey oo dee markaysaga markaa waqhtiyada qaarkood nabigu calayhi salaatu wasalaam xaramka wax badan buu ku qali jiray xaramka in xoolo badan lagu qalaano waa fadli badan tahay qofka dee xataa xajinaya ama cumraysanaya oo keliya maahee qof iska jooga beledkiisii baa wakhtiyada qaarkood intuu lacag diro ama xoolo diro odhan kara xaramka igu qalo masaakiinta ii siiya waxagteenna aynu naqaano maaha laakiin ta noocaasa nebigu waa samayn jiray calayhi salaatu wasalaam oo isagoo madiine jooga ayuu xoolay intuu diro cid cumraysanaysoo kale odhan jiray markaysaa xoolaha igu qala markaysaa xaramka markaasaa lagu qali jiray markaasaa lagu qali jiray marka la xajinaayo ama la cumraysanayo lafteeda waxa weeye de markaysa markaa gowracyada badan waa la samayn karaa sida marka waxa weeye gowracyada loo badsadana xajku waa u kala fadli badnaanaya xadiis baa ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam afdalu afdalulxaji alcaju wasaju xadiis sheekh albaanina quweynaayo wuxuu sheegayaa xaj waxaa ugu fadli badan alcaju wasaju ka ugu qaylada badan ee ugu dhiig daadinta badan ugu qaylada badan waxaa loo jeedaa labaydka lala qaylinayaa ay aad u badan tahay oo talbiyada aad loo farabadsaday xoogna loogu qayliyey labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka waalmulk laa shariika lak taasoo lala qaylinaayo yacni marka aad loogu celceliyo dhiigdaadintana ugu dhiigdaadinta badan yani wakhtiyada qaarkood buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xaramka ku qalayey boqol geela ku qalayey boqol markaasaa saddex iyo lixdan halaad wuxuu ku gowracay gacantiisa saddex iyo lixdan halaad gacantiisuu ku gowracay toddobiyo soddonkii soo hadhayna cali buu u wakiisho u yihi iga bireen ya nebigu waxaa qawi waa xoog badnaa yacni saddex iyo lixdan halaad buu gacantiisa markaysa markaa ku bireeyey mar keliya ya waaxidan bacda waaxidin cimrigiisina wuxuu noqday saddex iyo lixdan sano waa muwaafaqaadkii ka mid calina wuxuu yihi markaa waxa toddobiyo soddonkaa iga gowrac buu ku yidhi waa u wakiishay dabeedna waa ka gowracay marka fadli badan baa ku jira taasna calaa kulli xaal noocyada nusuga kee ugu fadli badan madaahibtu waa ku kala duwan yihiin madaahibta qaarba mid bay fadilaan qaar ifraadka fadila oo yidhahda ifraadka fadli badan qaar tamatuca fadila yacni markaa qaarba markaysaa mid bay fadilaan waxaa la soo wariyey abuubakar iyo cumar inay markaa tamatuca nahyin jireen oo odhan jireen yacni marka ifraad la kaalaya laakiin nahyiga ay tamatuca nahyin jireen ma ahayn taxriim kama ahayn ee waxay doonayeen ku noqnoqodka xaramka lagu noqnoqonayo in la fara badsaday uga jeediin oo xajkana safar loo soo galo cumradana safar loo soo galo yani markaa taasay uga jeedeen taasay uga jeedeen sababtay culammada qaarkood u yidhaahdeen hadduu qofku xaramka aada ugu noqnoqonaayo waxa afdala inuu ifraadka la yimaado hadduu noqnoqodkiisa xaramku fara badan yahay ibnu taymiya wuxuu odhanayaa hadduu noqnoqodkiisa xaramku fara badan yahay alafdalu lahu ifraad inuu la yimaado biitifaaqi a'immati alarbaca ama almadaahib alarbaca tacbiir noocaasuu ka cabiraya waa cajiib calaa kulli xaal culammada qaarkood waxay yidhahdaan tamatuca fadli badan waxaanay u deliishadeen amarka uu nebigu amray ee dembeeyey ee uu markaysaga amray nebigu tamatuca uu amray uuna tamaniyey isagoo qiraan la yimi buu tamaniyayaa tamatuca markaasuu low istaqbaltu min amri ma istadbartu lamaa suqtu lhadya haddii aan markaa arrinkayga waxa hadda iga fanjeediyey oo i dhaafay hadday isoo qaabili lahaayeen oo bimacnaa iminka aan madiine ka soo bixi lahaa hadii ma soo kaxeeyeen ilaa hadyi haddii la soo kaxeeyo xarabka lagu qalaayo ilaa markaysaga wakhtigii la biraynaya ay gaadho oo yowmu naxri ah lama xalaaloobi karo haddamaaragta yacni tamanigaa uu nebigu tamaniyaayo jeclaysanaayo inaanu hadii soo kaxayn lahayn ee uu isaguna tamatuci lahaa saxaabadiina tamatuca amray oo yidhi cid kastoo aan hadyi wadni ha tamatucdo oo yacni xajkii ha u fasakhdo cumro yacni markaa uu sidaa amray waxaa laga qaadanayaa afdalyada ay fadliga badan tahay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen wuxuu doonaayey inuu ku gooyo caadadii carabtu gaalada carbeeda ay taqaanay oo ah bilaha xajka cumrada la cumraysto inay u yaqaaneen inay tahay min afjari alfujuur waxyaalaha xunxun waxyaalaha ugu xumaanshaha badan nooc fisqiya iyo xumaan oo fujuur ah inay agtooda ka ahayd waa inay xalaalba ahayn bilahna xajka in la cumraysto caadada caynkaasee khabiisadaa buu ku goynayey oo ku jaraayey markaa sidaasuu nebigu u amray calayhi salaatu wasalaam way jirtaa laakiin nebiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam afii caamina haada am liabadi alabad ma sanadkayaga kanaanu sidaan samaynaa keliya mise weligayo bal liabadi alabad yacni markaa weligay in saa sameeya bu marka taa lafteeda waxaa laga qaadanayaa afdalyadii baa laga qaadanayaa oo sanadkaana waajib bay ahayd sanadada dambena sunna ayay noqonaysaa mana aha siday culammada qaarkood ay mareen oo ah marka waxa weeye ciddii aan hadi wadin inuu tamatuc waajib ku yahay eh, ila al abad eh, sidaas marka inay tahay qowlkaasina saxiix ma aha waayo ahlucilmi badan baa soo naqliyay ijmaac culammadu isku waafaqsan yihiin saddexda nusugba inay bannaan yihiin bay ijmaac ku soo rareen hadday ifraad tahay hadday tamatuc tahay hadday qiraan tahay mid weliba inuu jaa'is yahay bilijmaac baa ahlucilmi badani soo naqliyeen ijmaacuna waa xuja sharciya waata kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in ciisa bnu maryam aakhiru zamaanka uu soo markaa waxa weeye ixraaman doono oo yacni markaa fajru rawxaa ka soo dhici doona isagoo waxa weeye markaa xaajan aw muctamiran aw liyusanniyannahumaa isagoo ama xajinaayo ama cumraysanaya ama markaysaga labada isku lamaanaynaya ama labada isku lamaanaynaya marka xaajan aw muctamiran aw liyusanniyannahumaa waxaa laga qaadanayaa nusukyadaa kala duwan inuu marka waxa weeye la imanaayo markaa jaa'is inay u tahay mid ka mida inuu la yimaado waana la isbarbar dhigay xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey yacni asheekh cabdilmuxsin cabaad xadiiska wuxuu u daliishaday inaan tamatuc waajib ahayn ee ifraadka ama qiraanka lala iman karo ayuu markaa u daliishaday xadiiskaas isagoo radinaya mashaayikhda casrigan qaarkood oo markaysagaa ku tegay yacni markaa tamatuc ayaa waajib ah haddaanu ruux hadyi wadin marka horena hadyiga inuu soo kaxeeyo maba aha waa inuu si u tamatuco tamatuca la yimaada laakiin hadday dhacdo inuu hadyi soo kaxeeyo yacni isagu waa ka duwan yahay haddii kale tamatuc baa ku waajiba oo mid kasta waa inuu u fasakhaa haddaanu hadyi wadin yani waa inuu fasakhaa ilaa cumra oo dabeedna cumrada uu ka xalaaloobaa uu tamatucaa qowlka caynkaasoo culamada qaar ay ku tageen horena looga soo wariyey cabdullaahi bnu cabbaas looga soo wariyey oo yidhi man taafa bilbeyti yacni markaa faqad xalla ku kastoo beytka ku tawaafaa oo la yimaadaa bimacnaa tawaafkii la yimaadaa wuxuu xalaal buu noqonayaa yacni waxay culamada ay u fasireen yacni cumradii waa ka xalaaloobayaaoo markaysa markaa inuu ka xalaaloa ku waajiba naxwu haada tacbiirka lafdiga adigu macno saasoo kale u tilmaamayay culammadu waxay u fasireen ahlucilmi badani inuu markaa ka qabay inuu markaa waxa weeye tamatuca marka in lala yimaadaa inay tahay laazim inay tahay calaa kulli xaal laakiin waxa weeye markii dambe waxay ku dambaysay in waxa weeye nusugyada mid walba inuu bannaan yahu ku dambeeyey wuxuu daliishan jiray cabdullahi bnu cabbaas axaadiista nabiga ee ku soo aroortay tamatuca ayuu daliishan jiray saas aawadeed markii laga hor keenay oo la yidhi abubakar iyo cumar baa nahiyey waa kii yidhi waxa weeye yacni waxaan ka baqayaa in markaa samada dhagaxya laydinka soo daadiyo ama waxaan ka baqayaa in laydin halaago waxaan idinku leeyahay rasuulkii ilaahay baa sidaa yidhi markaasaa igu leedihiin abuubakar iyo cumar baa sidaa yidhi ay igu leedihiin masalada uu hadalkaa ka odhanayey waxa uu ahaa masaladaa tamatuca ayay ahayd ou isagu qabay in markaa ilaaba ilaa tamatuca lala yimaado uu qabay waayahay allah waxa uu yidhi faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila xukunka caynkaasoo hadduu hadiga waayo inuu toban maalmood soomayo tobankiina la kala qaybiyey saddex wuxuu ku soomayaa intuu xajka ku sugayey toddobana wuxuu ku soomayaa markuu ehelkiisi iyo beledkiisii u noqdo waa aafaaqigii ayuu toddobana halkaas ku soomaya tobankaas ayaa beddel ka ah neefkii hadigee u waayey neefka hadigana waa laga rabaa ka mutamatica ah ee cumrada hormariye ka xalaaloobay ee xajkana dib kala yimi cumraduna ashhurulxaja ay dhacday xajkana ay ka horrayso mutaqadimo ay ka ahay iyo kii labada isku lamaaneeyey mid walba waa laga doonayaa neefka hadiga neefkaasina waa waajib waana neef xaramka lagu qalayo inuu beledkii la hadlo uu yidhaahdo markiisa neefkee gowraca kuma filla waa shiday sidee uu reerkiisii u shidheeyey waana isaga baahnaayen laakiin waxa weeye kan lagu waajibiyey waa neef xaramka lagu qalaayo weeye yacni markaa kaas xaramka gudihiisa waa in lagu qalaa meel xaramka ka baxsan oo xilli ah waa inaan lagu qalin kii haddaba waayey soonkaasaa beddelka ah soonkana sidaasuu u kala suumaya saddexda maalmood waxaa fadli badan inuu ka hormariyo maalinta ciidda oo maalinta tobanka dulxija in markaa saddexda maalmood ka horeeyaan baa fadli badan culamada qaarkoodna ay u qabaanba inay laasimba tahay waajib inay tahay u qabaan maalinta ciidda inaan la soomi karin waa la garanayaayo soonku maalin ciidda in la soomaa dee waa xaaraan oo ma bannaana weliba waxaa sii fadli badan yowmu carafana inay ka horrayso siduu maalinta carafa u afurnaado waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta carafa carafa kuma suumin ee waa afurnaa xadiis daciifa ku soo arooray waa jiraa oo sheegayaa maalinta carafa ee ha soomina laakiin xadiiskaasi ma asixin laakiin waxaa la hayaa ficilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo inaanu maalintii carafo soomanayn maalintii carafana aada nebigu wuxuu ugu dheeraaday oo u farabadiyey ducada u ducaysanaayo ducadaasna waxay duco gaarkiisa u ducaysanaayo duco markaa jamac oo dadka u ducaynayo aamiinta ka daba gurayaan saynu innagu u badannahay awqaad badan may ahayn nabigaa ducaysanaya calayhi salaatu wasalaam dadka kalena dee gaarkooday u ducaysanayeen ducadaana nebigu waa fara badiyey isagoo qiblada qaabilay buurta carafa ee jabalu ilaal la yidhaahdo oo yacni hadda ay caanbaxday in jabaluraxma lagu itlaaqo laakiin waagii hore jabalu ilaal la odhan jiray ilaal hoosteeda ayuu nebigu markaa taagnaa rakuubkiisii hashiisii ayuu saarnaa rakuubka u ahayd buurta ma korin hasha kama degin halkaasaa dallaalnimo yar markaysaa la dul qabtay nebiguna qiblada qaabilay halkaasuu markaa ducaysanayo gacmahana rafciyo sare u qaaday aad iyo aad u fara badiyey ducada ilaa qoraxdu ka dhacayso yacni sidaas yadaabay marka ahayd marka saddexda maalmood ee la soomayo waxay yidhaahdeen culammadu waa inay waxa fadli badan inay ka horraysayo mucaraf ah sidaa ficilka nebigu ahaa marka saxaabadu waxay isweydiiyeen nebigu ma sooman yahay mise waa furan yahay maalinta carafa markay isweydiiyeen nebigu ma sooman yahay mise waa furan yahay fadli oo cabdullaahi bnu cabbaas ama ilmo cabbaas dhashay ayaa si ay markaa u hubsato inuu sooman yahay iyo inuu afuran yahay bay waxay tihi caanaha nebiga u geeye dadkii o dhanna waa wada arkayaan canihii baa loo keenay nebigaa loo dhiibay calayhi salaatu wasalaam waxaa la eegayay miyuu cabbayaa oo ma soomana mise ma cabbayo oo waa sooman yaho caanaha waa iska celinaya markaasaa nebigu caanihii qabtay caanihii buu cabbay waxay xaqiiqsadeen inaanu soomanayn marka afdalku waxay tahay yowmu carafa inaan la soomin si aan qofku marka uga daciifin yacni ducada iyo marka waxa weeye dikriga uu ilaahay cusayo iyo ducada si aan uga daciifin waxa markaa fiican inaanu soomin marka maalinta lixaad iyo maalinta toddobaad iyo maalinta sideedaad in la soomaa fiican buu yidhahda haddaba ma shardiba ruuxu markan uu soomayo saddexdan maalmood ilaaba ilaa inuu muxrim yahay ma shardiba ahlucilmiga qaarkood waxay u qabaan inay shardi tahay oo laasim tahay waana sida madhabka shaaficiyadu qabo waxay deliishadeen aayadda daahirkeeda faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji waa inu xajka ku guda jiraa saas aawadeed waxay yidhaahdeen maalinta lixaad intaan waagu dilaacin ka hor buu ixraamanaya si uu soonkii u xidho waagu waa inaanu ka dilaacin haddii waagu ka dilaaco soon farala waagoo dilaacay lama xidhan karo soonkana waa soon faraloo sabab ku waajibay ya sababta ku waajibayna waxay tahay waa inuu markaa tamatucay hadduu qaraan la yimina waa la mide waa inuu tamatucay hadyina waayey marka wajaba calayhi sawm toban maalmood inuu soomaa ku waajiba marka saddex waa inay xajka gudihiisa ahaataa marka xajka gudihiisa waa inay ahaataa ma waxaa looga jeedaa labada ixraam dhexdooda waa inay dhacdaa ama acmaashii xajka marka lagu jiro waa inay dhacdaa mise waxaa laga tilmaamayaa waa inuu ilaaba ilaa muxrim yahay waxay shaaficiyadu yidhahdeen ilaaba ilaa waa inuu muxrim yaha looga jeedaa fa siyaamu halaaati ayaamin fi lxaji hadduu markaa waxa weeye maalinta lixaad waagu ka beriyo waa inuu marka habeenka toddobaad waa inuu ixraamtaa oo xidhaa dabeedna intaan waagu dilaacin markaysa waxaan uu yani markaa soonkii niyoodaa siduu toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaad u sooma qowlka jadiidka ee shaaficina ayaamu tashriiqa lama soomi karo sida markaa inoo sheegi doonaba yacni markaa waxa weeye mufasirku inoo tilmaami doono qadiimkii shaafici wuxuu ahaa sida culamo kaleba u qabaan ayaamu tashriiqa waa soomi karaa saddexdaa maalmood waa ka dhigi karaa ahlucilmi kale saasay qabaan qadiimkii shaaficina saasuu ahaa waana sida qawiga ah ee saxiixa in saasay qawi tahayna waxaa ku tusinayo ayaamu tashriiqa uu soomi karo saddexdaa maalmood ka dhigi karo xadiiska bukhaariga min xadiisi caaishata wa bni cumar qaala lam yurakhas fii ayaami tashriiqi an yusanna ila liman lam yajid ilhadya rawahu lbukhaariyu fii saxiixi caaisho iyo cabdullaahi bni cumar labaduba waxay yidhaahdeen hee lam yurakhas fii ayaami tashriiqi an yusamna ila liman lam yajid ilhadya looma ruksaynin ayaamu tashriiqa in la soomo looma ruqsayn oo looma bannayn in la soomo ilaa liman lam yajid ilhadya mid hadyi waaye mooyaane ku kale looma ruqsayn laakiin kii hadyi waayo waa loo ruqseeyey muqayarusiiqana laga dhigay yaa u ruqsaynaya dee inay ruqsayso awoodi karta shay mamnuuca yaa ruqsada bixin kara miyaa marka waxa weeye saxaabi bixin karaa miyaa khulafadii bixin karaan miyaa abuubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo bixin karaan maya shay marka waxaa muxarama cidda ruqsayn kartoo ruqsada bixin kartaa waxay tahay waa yani markaa saaxibu sharci bas wey marka waxay yidhahdaan culammadu xadiiskaasi waa mawquufun lafdan marfuucun xukman xagga lafdiga ayuu mawquuf ka yahay xagga macnaha ayuu marfuuc ka yahay marka xukmu rafci buu leeyahay maadaamuu xukmu rafci leeyahay wuxuu noqonayaa xuja sharciyuu noqonaya oo xadiiska nabiga qowlka nebigaa sida loo xujaysanayoo kalea loo xujaysanaya sidaasoo kale loo xujaysanaya markaa sidaas aawadeed qowlka saxiixi waxa weeye wuxuu samayn karaa saddexda maalmood inuu ka horraysiiyo yani yowmu naxriga afdalna ay tahay inuu ka hormariyo maalinta carafa wuxuu kaloo samayn karaa inuu ka dambaysiiyo yowmu naxriga maalinta ciidul adxaa ka dambaysiiyo oo ayaamu tashriiqa uu soomo koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddex-iyo tobanka maalmaha inuu soomo sida saxiixa waa u bannaantahay qowlka qawiga kaas wey qowlka qawiga ahi saas wey qowlka ay culammada qaarkood yidhaahdeen waa inuu ilaaba ilaa muxrim yahay kaa laftiisa waa laga fiican yahay sawaabka waxa weeyaan wakhtigan markaa waqtulxaji in lala yimaado ayaa laazima marka labadan eh, ixraam wakhtiga u dhexeeya waxay ka dhigan tahay xajkii inay iskaga dhex jirto ayay ka dhigan tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegaayey dee cumrada wakhtiga tamatuca dakhalat ilcumratu fi lxaji waa ka uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam cumradu xajkay guda gashay de iyadoo tamatucay tahay ba haddana nebigu sheegay inay gudagasho oo waxay ka dhigan tahay sidii wax ku guda jiro oo kale ka dhigan tahay marka waqtiga labada ixraam u dhaxeeya siday madaahibta qaarkood ay qabaan waxay leeyihiin waxay la mid tahay kaannahu xajkii uu ku soomay sida marka xadiiskan caaisha iyo ibnu cumarba ayaamu tashriiqi isagoo taxallulay oo xalaaloobay haddana uu soomi karo ayaamu tashriiqa uu soomi karo saddexdaa maalmood sida saxiixa ah marka calaa kulli xaal laasim ma aha ilaaba ilaa inuu muxrim yahay laazim ma aha nebiguna ma odhan calayhi salaatu wasalaam haddaa maalmahaa soomaysaan saddexa maalmood ixraam ixraamka hormariyo wakhti anigu ixraamtay wakhti ka horeeya oo yowmu tarwiya ka horeeya si ixraamta allama odhan marka calaa kulli xaal qowlkaa kale ayaa qawisan wallahu aclam wa sabcatun idaa rajactum meesha loo noqonaya waxaa loo jeedaa beledkiisi iyo gurigiisii hadduu u noqdo ayuu toddobada kalena soomayaa toddobada kalena soomayaa bacdi baa yidhi markaysaga maka laftiisa waa iskaga soomi karaa hadduu acmaasha xajka ka faaruqo waa soomi karaa laakiin qowlkaas waa daciif inuu daciif yahayna waa ishaaray xanafiyada ayaa baneeyey yacni marka weji shaaficiyada ka midina saa waa qabaa laakiin muctamadka shaaficiye ma aha e, sida qawigii waxay tahay haddaanu marka waddankiisi iyo beledkiisii ku noqon inaanu markaa yani marka halkan ku soomi karin oo aan marka muraadku u dhacayn haddaa acmaasha xajka ka faaruqdaan way iska soomi kartaan waayo naska sidii lagu sheegay waa ka duwan tahay xukunka inuu hadyi ku waajibayo hadyiga hadduu waayena mutamaticii inuu ku waajibayo soom qaarinkiina waa la mide xukunkaasi wuxuu u gaar yahay waa ciddii ehelkiisu aynay deganayn xaramka aynay deganayn almasjid xaram waqtiyada qaar baa la itlaaqay iyadoo xaramka loo jeedo marka ciddii laakiin xaramka uu ehelkiisu degan yahay hadduu tamatuc ama qiraan la yimaado wax dhiigi ma saara wax dhiiga ma saara shaaficiyaduna siday qabtaasaa weeye laakiin waxa weeye qolyaha xanafiyadu iyagu waxay yidhaahdeen dhiigga noocan ee demu shukraanka abaan saarayne dhiig kale oo markaysaa markaa waajib ku aho markaysaa markaa fidyo noqonaya ayaa saaran oo tamatuc waxay yidhaahdeen tamatuc mashruuca iyo tamatuc sayi u qaybsamaa oo cidda xaramka degan ama agagaarkiisa degan qiraan iyo tamatuc agtooda uma fura waxay ku leeyihiin hadduu markaa yacni qiraan iyo tamatuc la yimaado isaa uu sameeyey xanafiyadaasaa qabta marka dhiigi waxa weeye yacni marka ayaa ku waajibaya damu jabrin ah ayaa ku waajibaya ee dhiiggan ku waajibayni waa dhiiggii damu shukraanka ahaa weeyaan bay yidhahdeen laakiin shaaficiyadu waxay qabaan waana tamatuci karaan qiraanna waa la iman karaan laakiin laysa calayhim yani damun wax dhiigiba ma saara saasay markaysa markaa leeyihiin yani markaa sidooda ayaana fiican sida shaaficiyadu ay mareen ayaa qawisan in la yidhaha dhiig kale oo nooc kale ah baa saaran oo damu jinaayo ah yani marka ayaa saaran oo tamatuc sayi ah ayuu la yimi oo mana bannaano inuu tamatuca la yimaadaa sax maaha wejigaasi calaa kulli xaal way samayn karaan tamatuc ama wax dhiigaan saarayn wax dhiiga ayaan saarayn marka halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk